alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin shubhada tobnaad ana man qaala laa ilaaha ila allah laa yukafar walaa yuqtal walow facala maa facala nuxurkeedu wuxuu yahay qofka idhaahda laa ilaaha ila allah gaalnimo laguma xukumi karo lamana dili karo wuxuu doona ha aamino wuxuu doonana ha sameeyo wuxuu doonana ha ku hadle oo laa ilaaha ila allahdaa uu ku qowlay baa noqonaysa maanicun min takfiirihi wa qatlih mid in la dilo iyo in la gaalaysiiyo oo lagu xukumo inuu diinta ka baxay labadaba diideysa shubhadan waxay isu dhow yihiin shubhadii sagaalaad ee odhanaysay naxnu nashhadu anahu laa ilaha illa ana muxamada rasuulu llah wanu'minu bilqur'aani wabilbacth wanusali wanasuum wanuzaki wanaxuj inagu shahaadateynkaanu qiraynaa qur-aankaanu rumaysannahay bachigaanu rumaysannayo wixii la mid ah waa tukannaa waa sakaynaa waa soonnaa sidaad noogala mid dhigaysaan mushrikiinta intaa midna baan ku sifaysnayn shahaadateynka diiday rasuulka beeniyey bacfiga beeniyey qur-aanka beeniyey salaad aan tukanayn shubhadanna taa kama foga laakiin musanifku raximah llahu tacaala waa iyadii oo siyaaqo kale ama lafdi kale uu ku keenay un waxaanaynu hore u sheegnay inay dhacdo in laba shubha ama ka badani asal ahaan ay isku mid yihiin oo algaayatu minhumaa waaxida labada shubha hadafka laga leeyahay uu yahay mid qura laakiin musanifku raxima llahu tacaala inuu soo celceliyo oo kusoo celceliye markaa siyaaq iyo alfaad kala duwan si shubhada jawaabaheeduna ay u bataa watatarasakha fi lqalb qalbigana ay si fiican u fadhiisato shubhadani oo min akar shubhi wuruuda fi kutubihim shubhooyinka inta ugu badan kutubtooda ku qoran weeye ahlu tawxiidka ayay kusoo arooriyaan fi maqaami ihbaati ana almuslima ida shahida an laa ilaha ila allah laa yakfur walow ictaqada aw qaala aw facala shirka qofkii ashahaate ee islaamay waxay leeyihin ma gaaloobayo oo mid diinta ka baxa noqon maayo lagu xukumi maayo haba aamino ama ha ku qowlo ama ha sameeyo shirki saasay odhanayaan shubhadan markaa tobnaad marka la taagan yahay waxay deliishanayaan ystadiluuna biladila alati fiiha fadlu laa ilaha ila اllah adilada laa ilaha illa fadliga u sheegaysa waladila alati fiiha alkafu can man qaala laa ilaha ila اllah iyo adilada tilmaamaysa laa ilaha illa inay tahay caasimat lidami اlmari wa maalihi mid ilaalinaysa dhiiggiisa iyo maalkiisana oo markuu laa ilaha illa lah uu ku qowlo uu ku dhawaaqo ay waajib tahay in laga istaago dhiiggiisana aan la daadin xoolihiisana aan la qaybsan oo aan la qaadan <clears throat> qaala raximah llah walimushrikiina mushrikiinta waxaa u sugan shubhatu shubha ukhraa kale yaquuluuna waxay odhanayaan ina nabiya sala allahu alay wasalam nebigu ankara waa ku diiday calaa usaamata radia allahu canhu usaama ibnu zayd qatla man qaala mid yidhi dilkii laa ilaaha ila allahu yidhi waa ku inkiray rasuulku oo weliba waa ku adkeeyey taasina waxay daliil u tahay qofku mar hadduu laa ilaaha ila allah idhaahdo in la dilaa inaanay banaanayn in la gaalaysiiyaana waa muujibatu liqatli waa mid eh, sababaysa dilkiisa mar haddii dilkiisu aanu banaanayn wixii dilkiisa sababay oo takfiirina ma banaano weyaan macmuul wa qaala wuxuu hi nabigu isagoo usaamo la hadlayaa qataltahu miyaad dishay bacda maa qaala intuu yihi kadib laa ilaaha ila allah wakadalika saasoo kale waxa ah qowluhu sala allahu calayh wasalam yuhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquulu ilaa ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah wa axaadiidu ukharu baa la mida ah axaadiid kale oo kaa ahaatay ama waaridatu kusoo aroortay fi lkafi in laga istaago oo aan dhiiggiisa la daadin caman mid laga istaago qaalaha laa ilaaha ila allah yidhi marka shubhada nuxurkeedu waxa wey qofku mar hadduu laa ilaha illa idhaahdo gaalnimo laguma xukumi karo lamana dili karo waxaana u daliilay ninkii laa ilaaha ila allah yidhi usaama dilkii uu dilay nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu inkiray ninku marka hore gaal buu ahaa muslimiin badan laaye usaame iyo nin kaleo ansaaria ayaa eryaday kadib markii seefta la dul hadhiyey buu laa ilaaha ila allahu ku qowlay ninkii ansaariga waa ka istaagay usaama se waa dilay usaama sababtu u dilayna waxay ahayd liana ictaqada anahu kaana mutakhalisan laa mukhlisan in laa ilaaha ila allah uu isku badbaadinayay oo laa ilaha illaa aanay ka dhab ahayn buu usaame aaminay waxaanu arrinta noocaasiya qariino uga dhigay in intii uu bad ama markuu muslimiinta leynayay ama intii aan seefta la dul hadhinba laa ilaha illaa aanu ku dhawaaqin markuu naftiisa u yaabay is yihi waa lagu dilayaabuu laa ilaha illaa ku dhawaaqay taasina wuxuu is waa qariinatun tadullu calaa annahu mutakhalisun laa mukhlis oo qariino tusinaysa inuu yahay in laa ilaha illa dan isku badbaadinaya laa ilaha illa allah aan ikhlaas iyo ilaahay daraaddi iyo caqiide aanay ka ahayn qariinada noocaasa nabigu alayh isalatu salaam ma ictibaarin ee qariinadaas waxa u badanay abuuri kartaa waa shaki yaqiin baana meesha taallaa qofku mar hadduu laa ilaha illah ku dhawaaqo annahu sharaca fi lcisma inay u bilaabantay in dhiiggiisi iyo maalkiisi iyo cirdigiisuba uu noqdo mid macsuum oo ilaashan wlyaqiinu laa yazuulu bishak xukm yaqiiniyana meesha lagagama saari karo bishakin aali'in shaki soo dariyey oo yaqiintaa la haysanayaa lagu camal falayaa ilaa yaqiin kaloo meesha lagaga saaro la helayo shakina yaqiin ma riixi karo meesha kama saari karo waayo xadiidka markaa iyagu waxay u daliishanayaan xukum caam oo ah qofku mar hadduu laa ilah qatluhu inaanu marnaba banaanayn waana isburin doonaane iyaga laftoodaa sugaya qof laa ilaaha ila allah yidhi in laa ilaaha ila allah dabadeed la dili karo limuujibin iqtadaa dalika sabab arrintaa keensatay awgeed oo shareecadu ay sugtay xadiidkana waxay leeyihin nebigu wuxu uhi murtu uqaatila annaas xataa yaquulu laa ilaaha ila allah oo haayadii iyo bardhamaadkii dagaalka waxaa laga dhigay qowluhu laa ilaaha ila allah inuu laa ilaha illah ku qowlo taasina waxay daliil u tahay in mar hadduu laa ilaha illa allah ku qowlo aan lala dagaalami karin lana dili karin isla markaa aan lana gaalaysiin karin axaadiid kale oo la macanayna waa jirta u ka mid yahay xadiidkii citbaan ibnu malik ee saxiinka ku jiray kitaab tawxiidna aynu ku aragnay in allaha xarama cala الnaari man qaala laa ilaha ila اllah ybtagi bidalika Ehm, wajh allah oo mar haddii laa ilaha ilah uu ku dhawaaqay oo ku dhintana inuu naar ka badbaadaya waxay daliil u tahay inuu yahay muslim waayo gaal naar kama badbaado afar jawaabood oo mujmala ayaa shubhadan laga bixin karaa intaynaan ugaalin u gelin jawaabaha mufasalka ee faahfaahsan jawaabta koowaad waxay tahay in la idhaahdo laa ilaha illa laysat kalimatan tuqaalu bilisaani faqat laa ilaha illaa horta maaha kelmad carabka in lagaga dhawaaqaa un qofka ay ku filan tahay oo haddii in carabka lagaga dhawaaqa qofka ay ku filan tahay oo ay anfacayso fi dunya walaakhira munaafiqiintaba waa ku filaan lahay ilahina subxaana watacaala munaafiqiinta maruu ka hadlaya wuxuu yihi wa min annaasi man yaquulu aamana billahi wabilyowmi alaakhir wama hum bimuminiin oo qowlkii carabka ee iimaanka ay ku sheegayeen waxba kama jiraan buu noqday markii caqiidadii qalbiga la waayay yaquluuna biafwaahi ma laysa fi quluubihim marka laa ilaha ila اllah laabudda min atalafudi biha والاعtiqاad الjاazimi bاlqلb limacnaaha laa ilaha illa in lagu dhawaaqaa waa lagama maarmaan oo in qalbiga laga aamino oo quri qofka kuma filla dhawaaqaas waa inuu raaco ictiqaad jaazima oo macnaheeda uu ictiqaadsan yahay oo qalbiga uu ka ictiqaadsan yahay hadduu laa ilaha illa caraba kaga dhawaaqo macnaheeda aanu aaminsanaynba ama ictiqaadku waa jiraayo jaazim maaha nooc min ashaki baa ku jira laa ilaha illa anfici mayso waxay u baahan tahay laa ilaha illa اlah ikhlaas sida xadiidkii citbaan ybtagii bidalika wajh allah walaa budda min alcamal اlmusadiq waa in la helo camal dhabeeya caqiidadaa qofku uu sheeganayo iyo qowlka afka uu ka leeyahy oo culimadu markaa waa laba qaar le qofkan laa ilaha illa ku dhawaaqay haddaanu tukan waa gaal waa aladiina yukafiruuna bitarki الsalaa iyo qolooyinka salaad ka tegista aan ku gaalaysiinahay laakiin le laabudda an yatiya bishayin yakhtasu bihi diinu muxamedin calayhi salaatu wasalaam markuu laa ilaha illa ku dhawaaqa dabadeed waa inuu la yimaado wax camal oo ka mida acmaasha diinta nebi maxamed ay la gaarka tahay waxaa kaloo isaguna shardiga waxaan laabudda min atalafud biha walictiqaad aljaazimi limacnaha bilqalb walcamal lmusadiq walkafi camaa yunaaqiduhaa waxaa kaloo laa ilaha illa laga maarmaan u ah waxaa laa ilaaha ila laa burinaya qofkii inuu ka fogaado hadduu laa ilaha illa ku dhawaaqay isagoo ictiqaadsan camalkii la yimi intaa dabadeed uu ka daba keeno wax laa ilaaha ila llah burinaya dee laa ilaha illa adu way buraysaa meesha way ka baxaysaa se waysaduba ay u burto oo markay burto kadibna aanay nafcu u yeelanahayn jawaabta mujmalka ee koobaad waa taas in asalka mas'alada lagala niqaasho oo la idhaahdo horta laa ilaaha ila allah ma wax carabkama qofku inuu kaga dhawaaqo laga rabaabaa mise caqiide jaazima baa la rabaa oo camal musadiqa baa la rabaa oo alkafu camaa yunaaqiduhaa baa la rabaa waa qodob muhima kaas jawaabta labaad ee mujmalka waxay tahay la idhaahdo aladila alatii istadlaltum biha muqayada bquyuud waradat fi kalaami nabiyi alayh salatu asalaam axaadiidan aad daliishanaysaan umirtu an uqaatila annaas xata yaqulu laa ilaha ila اllah oo aada u daliishanaysaan mujaradu atalafud bila ilaha ila اllah inuu yahay caasimu liddam wamaanicu min atakfiiri lilabad ilaaqeeda adilo kale oo qeydeysa ayaa soo aroortay falaa budda min ictibaari hadihi اlquyuud waila kana qaydu nabiyi laqwan nebigu laa ilaaha ila allah inay qofka nafci u yeelato quyuud bimacnaa shuruud buu daba dhigay haddii shuruudda waxba laga soo qaadi waayo la dhaahdo atalafudu biha oo qura ayaa nafcigaa yeelanayo shardi kale iyadoonu raacin waxay noqonaysaa shardigaa nebigu uu sheegay inuu yahay laqwi hadal iska macno daraa ah inuu yahay xadiidkan laftiisa waxaa ku jirta riwaaya fi saxiixayn umirtu an xataa yashhadu an laa ilaha ila allah ana muxameda rasuul lah taasi waa caddaysay inaan mujarad lqowl aan loo baahnayn oo xataa yaquuluu macnaheedu uu yahay ay muctaqidiina maa yaquuluun ilaa ay yidhaahdaan iyagoo waxay ku hadlayaanna caqiideysan oo riwaayadani halkii xataa yaquulu bedelkeeda maxay tidhi xataa yashhaduu washahaadatu camu min alqowl saynu kusoo baranay fii sharxi alaaثat اlusuul shahaadadu qowlka waa ka caamsantay shahaadadu waa qowl iyo ictiqaad iyo camal saynu ibn اlqayim raxima llahu tacala kasoo naqilay aimat luga watafsirna saasay yidhahdeen marka xataa yashhadu xataa yaquluu muctaqidiina dalika ilaa ilaha laa ilaha illa ku dhawaaqaan iyagoo macnaheeda caqiideysan oo aaminsan waay waxaa la sii socotaa wayuqiimu salaata waitu zakaa oo qowlu laa ilaha illa oo quri inaanu weligiiba anfacahayn iqaamatu salaa iyo itaau zakaana laga rabo oo hadduu iqaamatu salaa iyo itaau zakaa juxuud ku sameeyuu diido uu kufriya culimada qaarna ay leeyihin maruu ka tagaabuu kufriyaya walow haba aaminsanaadeen ayuu xadiidku tusiyey faida facaluu dalika casamu mini dimaam amwaalahum ilaa bxaqiha xisaab mucalaba ilaa bxaqihaana waa qeyd oo laa ilaha illaa dhiigooda iyo maalkooda waa ilaalinaysa laakiin xaq islaamku waajibiyey oo qofka dhiiggiisa banaynaya sida qisaastii oo kale ama maalkiisa banaynaya haddii la helo laa ilaaha ila اllah xaaladaa dhiiggiisa iyo maalkiisa toona ilaalin mayso waxaa la mida xadiidka uu muslim wariyey umirtu an uqaatila الnaas xataa yashhadu an laa ilaha ilا اllah wayuminuu bi wabima jitu bihi yashhaduun caleed waynu fahnay soo ma qeyd kala dabaya wayuminuu bi wabima jitu bihi oo aniga ay rumeeyaan hadduu laa ilaha illa afka ka idha nebi maxamed aanu rumayn anfici maysa laa ilaha illa taasina waxay daliil u tahay qowlka quri inaanu anfacahayn qowlkani quyuud iyo shuruud u leeyahy wabima jitu bihi hal qodob oo kamida arrimaha nebigu uu la yimi ee waxyi kusoo gaadhay hadduu qofku rumayn waayo laa ilaaha illa ku dhawaaqay inaana anfacayn bu xadiidkani tilmaamaya wuxuu rasuulku la yimina tawxiidkaa weyn marka hadduu tawxiidkii rumayn waayo ama uu ku camal fali waayo laa ilaha illa inaana anfacayn baa qeydkaasi uu daliil u yahay fii muslim man qaala laa ilaha illa wakafara bima yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wa damuh cala allah halkana qeyd baa la raaciyey ah wakafara bima yucbadu min duuni illah oo alkafu cama yunaaqiduha wixii laa ilaaha ila llah burinayay oo shirkigu u horeeyo inuu ka tago ayaa shardi u ah laa ilaaha ila allahdi uu ku dhawaaqay inay noqoto maanica min takfiirihi wa min qatlihi taasaa shardi u ah haddii qeydkaa la waayo qowlu laa ilaaha ila allah kelidii anfici maayo muqadimada saddexaad waxa weeye qowlkooda ay yidhaahdeen kulu man qaala laa ilah ila laa yakfir wahuwa macsuumu dam walmaal mahma facal qofka laa ilaha ila allah ku dhawaaqay ma gaaloobayo waana mid dhiiggiisa iyo maalkiisuba ilaashay wuxuu sameynaya baa sameeya waxaan leenahay waa qadiyatun muujibatun kuliya arrinta noocaasi ah horta waa qadiya oo sida manaadiqadu yidhaahdaan asxaabu lmantiq waana muujiba waana kuliya oo bimacnaa afraaddeeda o dhan bay koobsanaysaa qadiyadda markaa muujiba kuliya ahna tantaqidu bisaalibati juziya hal qodob oo afraadeedii kamida oo khilaafa haddii la helo kuliyanimadeedu way burtay hal qodob iyo ka badanna waa la hayaa waxaa la leeyahay bal ka warama qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda ee bacfiga diiday idhaa laysma soo saarayo laysma xisaabinayo maa xukmuhu biduuni khilaafin waxay odhanayaan waa kaafir ida laa ilaaha ila اladii uu lahaa lam takun maanica min takfiirihi marka qaacidadii guud ee aad dejiseene ahayd qof kastoo laa ilaha ila lah idhaahda maanica min takfiirihi bay noqonaysaa wa qatlihi oo cismat dam walmaal bay u yeeleysaa faqad balat biqawlikum yakfuru man ankara اlbacث kuliyanimada qaacidadaasi way burtay waxaanay ku burtay qowlka ad tidhaahdeen qofka bacfiga diidaa wuu kufriyayaa wain qaala laa ilaha illa allah waxaa kaloo ay ku burtay biijmaaci اlfuqahaa calى ihbaati xukmi ridda wa asbaab riddati kaiira wa laa yushtarau ijtimaacuha fi shaks xataa yuxkam caleyhi biridda ijmaacay fuqahadu ku ijmaaceen inay jiraan waxyaabo qofkii laa ilaha illaa yidhi hadduu ictiqaado ama sameeyo ama ku hadlo uu gaaloobayo diinti uu ka baxay waxyaabahaasina inay badan yihiin shardina inaanay ahayn waxyaabahaasi dhammaantood qofka inay ku kulmaan si loogu xukumay inuu gaaloobo diintii uu ka baxay oo waaxidu minha uu yahay kaafir fii takfiiri hal qodoboo ka mida ah asbaabu ridda uu yahay mid ku filan qofka in lagu xukumo inuu yahay qof gaaloobo diinta ka baxay wejiga afraad wuxuu idin idhaahno ida kaana alambiyaa rusul low ashrakuu la axbط allahu acmaalahum wa kanuu min alkhasiriin maca kwnihim macsuumiin fakayfa yuqaalu ina dalika laa yaduru biaxaadi muslimiin ka warrama baynu leenahay ambiyada iyo rusushu haddii laga waa ka ilaashayin oo ilahay baa ka ilaaliye haddii la fardiyo la qadaro laga soo qaado inay shirki sameeyaan muxuu noqon lahaa xaalkooda soo camalkoodu ma bureen oo iimaankoodu uu ka mid yahay hadday dhahdaan maya ambiyadu shirki iyo kufri iyo wax walba hadday dhex dabaashaan camalkoodu iyo iimaankoodu ma buureen waxaan lena qur-aankaad beeniseen ilahay markuu ambiyada ka hadlaya wuxu uhi walow ashrakuu laxabita canhu maa kaanuu yacmaluun hadday shirki samayn lahaayeen wax allaale waxay samaynayeen baa ka buri lahaa walaqad uxiya ilayka waila ladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin marka qur-aankiibaad beeniseen bay noqonaysaa idinkaaba kufaara hadday idhahdaan maya ambiyadu hadday shirki sameeyaan iimaankoodi iyo camalkoodiba waa buri lahaa waxaynu leenahay shirkigu hadduu ambiyada iimaankooda iyo camalkoodaba burinayo oo laa ilaaha ila allah iyo iimaankooda iyo camalkoodu aanu noqon ahayn maanic min takfiirihim fakayfa yakuunu maanican min takfiiri axaadi اluma sidee buu u noqon karaa qowlu laa ilaaha ila allah mid markaa gaalaysiinta iyo dilka qofkii laa ilaha illah ku dhawaaqay laakiin sabab gaalaysiintiisa iyo dilkiisa waajibinaysa la yimi diidaya siduu noqon karaa ambiyadiina waad ogoshiin in laa ilaaha ila allahdoodu shirki ay ku burayso dadkii kalena ma ogolinin markaa ma dadka kale ambiyada ka sarreeyo laa ilaha ila llahdu ay ka xoog badantah waxaan laa ilaaha ila allah ambiyada iyo rususha ay u tari weyday cidada kale ay u taraysaa waa marka afartaa muqadimo aada bay muhim u yihiin waay sheekhu raximah tacaala shubahadan waxa uu ka bixiyey shan jawaabood buu ka bixiyey shubhada kitaabka kolley ma kala tartiibin oo ma kala sheegin laakiin markaad u fiirista waxaa kuusoo baxaysa shan jawaabood inuu ka bixiyey jawaabta koobaad waxa weeye aljawaab اlأwl ana nabiya salى اllahu alيyه wasalam waasxaabahu qataluu bacda man qaala laa ilaha illa اllah ana nabiya waasxaabahu qaataluu bacda man qaala laa ilaha illa اllah nabiga alayh الsalaatu salaam iyo saxaabadiisu waxay la dagaalameen kuwa laa ilaaha ila lah yidhi bay la dagaalameen marka taasi maxay burinaysaa waxay burinaysaa qowlkiini ahaa qofka yidhaha laa ilaha ila allah laa yukafar walaa yuqtal lama gaalaysiin karo lamana dili karo qof laa ilaaha ila allah yidhi taasay burinaysaa wejigaa koowaad ama jawaabtaa koobaad markaa maxay ula dagaalameen maxay u gaalaysiiyeen liannahu ataa bima yunaaqidu laa ilaha ila allah waayo qofkaas wuxuu samey wax laa ilaha illa iyagoon gaalaysiin maxay u dilayeen liannahu ataa bimuujibin lilqatl wax sabab u noqonaya sharcan in la dilo ayuu qofkaasi la yimi markaa sheekhu raximah llahu tacaala saddex tusaaluu u sheegay jawaabta koobaad jawaabta koobaad maxaa baynu nihi ana nabiya waasxaabahu qaataluu bacda man qaala laa ilaha illa allah jawaabtaa koobaad saddex tusaaluu u sheegay tusaalaha koobaad waa qitaalu nabiyi sala اllah alay wasalam wa asxaabahu lilyahuud waa nebigiiyo saxaabadiisu inay yahuud la dagaalameen jawaabta labaadna waa qitaalu asxaabu qitaalu asxaabi rasuuli illah libani xaniifa waa dagaalkii rasuulka iyo saxaabadu ay la dagaalameen reer banu xaniifa tusaalaha saddexaadna waa qatlu caliyi radi allahu canhu bimuwaafaqati الصaxaaba man allahahu waa caliyaba saxaabadu inay ku waafaqsan yihiin inuu laayey kuwii cali ilaah ku sheegay saddexda qolobana laa ilaha illa way lahaayeen walam takun laa ilaha ila اllah maanica min qatlihim laa ilaha illa may noqon mid waxa weeyaan dilkooda diidda waayo laa ilaha ila اllah qofka gaalaysiintiisa iyo dilkiisa inay diiddaa waa arrin shuruud le wey waana arrin le markaa mawaanic markaa qofkii laa ilaaha ila allah kuba dhawaaqay hadduu la yimaado bima yuujibu takfiirahu yukafar walaa takunu laa ilaha illa maanica min takfiirihi qofku laa ilaha illaha kuba dhawaaqabe in ataa bima yuujibu qatlahu sharcan yuqtal hadduu sameeyo wax waajibinaya dilkiisa fii miisaani الsharc waa la dilaya walaa takunu laa ilaha illa maanica min qatlihi laa ilaha illa mid dilkiisa noqon mayso marka wejiga koowaad maxaynu nidhi weeye ana nebiya asxaabahu qaatalu man qaala laa ilaha illa saddex tusaaluu sheegay qitaalu nabiy lyahuud qitaalu asxaabi nabiyi bani xaniifa walmurtadiin iyo qatlu caliyin liladiina allahu waay wuxuu ihi musanifku wa muraadu haula kuwan ujeedadooda aljahalati jaahiliinta ah ujeedadooda waxa weeye iyo nuxurka hadalkooda ana man qaalahaa qofka laa ilaha illa ku dhawaaqa laa yukafir lama gaalaysiin karo walaa yuqtal lamala dili karo walow facala ma sameeye maa facala wuxuu sameeyey waatan jawaabtii koowaad fa waxaa lagu odhanaya lihaulaai lmushrikiin kuwa mushrikiinta aljuhaali ee juhaasha ah macluumun waxaa mid la yaqaana ah oo laysla ogyahay ana rasuula llahi sala اllah alay wasalam in rasuulka ilaahay qaatala uu la dagaalamay waa tusaalihii koobaadee alyahuuda oo wasabaahum oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkoodii caruurtoodiina qafaashay wahum waxaal hum iyaguna yaquuluuna ay lahaayeen laa ilaaha ila allah markaa yahuudi laa ilaha ila allah waa lahaayeen laa ilaaha ila allah dina may noqon maanica min takfiirihim wa qatlihim dadka kalena iyaga ayuunbay la midin oo dagaalkii ghaswat lkhandaq markii laga soo jeestay yuhuuddina nebiga ay ku bari fureen ee ballankii ay kaga baxeen qoladii reer banu quraydo la odhan jiray sacad ibn mucaad buu nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi xukumka ilaahay ku xukum sacad muxuu xukumay an yuqtala muqaatalatuhu wa an tusbaa daraariihim wa eh, nisaauhum wa an tuqsama amwaaluhum bukhaari muslim baa wariy in gaashaa gaashaanqaadkooda la laayo dumarkooda caruurtoodana la qafaasho xoolahoodana la qaybsado nebiguna wuxuu u qiray xukunkaasi inuu sax yahay yuudi laa ilaha illa ma lahaaye nacam bal qaarkood waxay lahaayeen laa ilaha illa muxamedun rasuulu siduu sheegay alimaam shaaficiy raximah llah xataa waa qirsanaayeen maxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay iyagoo yuhuudiyadoodii haysta laakiin waxay lahaayeen anaga rasuul nooma aha carab buu rasuulu yahay cumuuma risaalatiibay diidanaayeen rasuulnimadiisa mw may diidanayn tusaale labaadna waa kan wa ana asxaaba rasuuli laahi sal la wasalam nabiga saxaabadiisu qaatr way la dagaalameen bani xaniifa waa qolooyinkii ridoobay ee musaylame nebiga u aaminay wahum waxaal reer banu xaniifa yashhaduuna ay qirayeen an laa ilaha ila allah ana muxameda rasuul lah wayusaluuna ay tukanayeen wayaddacuuna lislaam islaamnimay sheeganayeen laa ilaaha illa gaalaysiintooda iyo leyntooda toona may diidin waayo liannahum naqaduuha biqowlihim musaylamatu rasuuli laa ilaha illa waa iska buriyeen waxay ku buriyeen inay idhahdeen musaylama rasuulka ilaahay qur-aankuna wuxuu sheegaya nebi maxamed inuu yahay rususha kii u dambeeyey ma kaana muxamedun aba axadi min rijaalikum walakin rasuul allahi wakhatama nabiyin markaa qofka idhaa nebi baa nebi maxamed ka dambeeyey Ah faqad naqada shahaadata ana muxameda rasuul lah shahaadat ana muxamed rasuul اllah waxaa ka mida ashahaadatu bianahu laa nabiya bacdu markaa qofka odhaa nebi baa ka dambeeyey shahaadatu ana muxameda rasuul lah wuu buriyey wman naqda shahaadaةa ana muxameda rasuul اlah faqad naqda shahaadaةa an laa ilaha ilا اllah waa mutalaaزimatan labada shahaado wakadalika saasoo kale waxaa ah aladiina kuwa xaraqahum uu gubay caliy bin abi aalibin radi allahu canhu binaari ku gubay oo kuwaasina naqadu laa ilaha ila allah birafci basharin ilaa martabati rabbi lbashar bashar bay markaa darajadiisii dhaafiyeen oo rabbulbashar darajadiisii ay gaadhsiiyeen oo cali bay idhaahdeen anta huwa e anta allah marka laa ilaha illa ku dhawaaqayeen lam takun maanica min takfiirihim walaa min qatlihim waayo laa ila ila shuruuddeeda waxaa ka mida alkafu camaa yanquduhaa waxaa burinaya qofku inuu iska daayay wax burinaya hadduu la yimaado laa ila ila waxba u tari mayso wejigii labaad waxa weeye ana haulaa yuqiruuna ana man jaxada furuuc addiini yakfur qoladan leh qofku mar hadduu laa ilaha ilaa idhaahdo lama gaalaysiin karo lamana dili karo lamana dagaalami karo waxay inala qirsan yihiin qofku furuucda shareecada furuucda waxaynu uga jeednaa waxaa islaam lagu noqdo wixii kasoo haha shahaadateynka wixii kasoo hadha haddii uu inkiro oo juxuud uu ku sameeyo inuu kufri falazim min dalika ana man jaxada tawxiida kafara min baabi lawla qofka furuucu shariica juxuud iyo inkiraad ku sameeya hadduu kufriyayo taa lagu waafaqsantiin taa waxaa ka dhalanaya in qofka aslu furuuci shariica aslu cibaadaat oo ah tawxiidkii qofka markaa wax burinaya la yimaada ama juxuud ku sameeya inuu isaguna gaaloobayo fakayfa yakfur bijaxdi اlfarci walaa yakfuru bijaxdi اlasl siday ku dhici kartaa caqlan wa sharcan in faraca markuu juxuud ku sameeyana la idhaha waa gaaloobay laa ilaha illa adi lam takun maanica min takfiirih markuu asalkii oo ah tawxiidkii juxuud ku sameeyana laa yakfur watakunu laa ilaha illa maanica min takfiir hada laa yumkin laa yaqbalhu sharcu walaa caql marka wejiga labaadna waa ka wahaulaai aljahalatu buui muqiruuna waxay qirsan yihin ana man ankara qofka diida albaca odhaa isa soo saar ma jiro kufira in gaalnimo lagu xukumayo waqutila la dilayo walow qaala haba idhahda laa ilaha illa allah waa waa jusiyadii saalibada ahayd ee qaacidadii guud وأن maن jaxada qofka diida شhay-an min arkaan iسlaam kamida kufira gaalnima lagu xukumiyo waqutila waa la dila walow qaala lah ba ihahdabe fakayfa laa tanfacu laa il sidaanay u anfac ahayn إida jaxada <coughs> marka uu dafiro شhay-an oo min alfuruuci kamida laa ilaha ilah wixii kasoo haray ee diinta kamid ahaa tanfacu waay u anfacaysa ida jaxada towxiid kayf faracii hadduu dafiro waxaad leedi laa ilaha illa ad anfici mayso laa takunu maanicata min takfiiri wa qatli siday markaa ku dhici kartaa asalkii markuu dafiro in laa ilaha illa anfacdo ay noqoto maanica min takfiiri wa qatli alladii tawxiidkaasoo huwa isagoo asaasu diin rus diini rusul ah wa ra-su madaxiisiina ah waayo wejiga waa in axaadiian ay daliishanayaan macnaheeda la caddeeyo oo sida iyagu u macanaynayaan axaadiiani inaanay ahayn loo sheego wejiga saddexaad waa ka bayaanu macnaa alaxaadiid alatii istadalluu biha cala hadihi shubha walihada wuxu uhi musanifku walakina acdaa allahi hase yeeshee cadowga ilaahay maa fahimu may fahmin macna axaadiid marka waxaa loogu ama xadiiu usaama miya radi allahu canhu fainahu qatala wuxuu dilay rajula nin idacaa sheegtay alislaam bisababi anahu danna inuu maleeyey sababteed buu u dilay annahu ma dacaahu inaanu sheegan ilaa khawfan baqa mooyaane baqa awgii mooyaane calaa dami dhiiggiisa u baqi iyo wamaali xoolihiisa waa maslena hore u sheegay nina shahaataybu usaama oo qaraa-in uu u daliishaday annahu qaalahaa mutakhallisan laa mukhlisan inuu dhiiggiisa iyo maalkiisa ku badbaadinayo ee aan arrintani aanay ka dhabahayn oo caqiide iyo diin aanay ka ahayn sababtaas uu dilay taasina iyagay xujo ku tahay soo ma ogid oo qalbulxuja ayaa lagu samayn karaa xadiidkan usaamay daliishanayaan baa iyaga lagu rogi karaa oo usaami muxuu u dilay baan leenahay wuxuu u dilay wuxuu maleeyey u qaatay inaan laa ilaha illadu ka dhab ahayn oo caqiide ka ahayn taasina waxay daliilu tahay ana almustaqira fi nufuusi saxaabati annaha laa tanfacu ila bictiqaadin jaazimin soo maydaan lahayn laa ilaha illah lagu dhawaaqo oo qura wax taraysa dee qisatu usaama waxay tusinaysaa laa ilaaha illah oo lagu dhawaaqo oo inaan waxba tarayn ilaa caqiido go ay raacdo husaame laa ilaa ila inuu ku dhawaaqay waaba arkaya haday saxaabadu aaminsanaayeen in ku dhawaaqistoo quri ay wax tarayso muxuu u dilay saxaabada waxaa naftooda ku sugnaa oo caqiide u ahayd laa ilaha illaa ku dhawaaqistooda quri inaanay waxba tarayn ilaa caqiido go-ani ay la socoto marka ninkan inuu ku dhawaaqay waa arkayaa caqiidadii inay ka maqan tahay buu aaminay oo inay caqiidadii maqan tahay awgeed laa ilaha illaa u anfici weyday soo waadix maa laakiin nebigu alayh salaatu wasalaam cudurdaarka noocaasa uu sababay muxuu uga aqbali waayey lanna alyaqiini laa yazuulu bishak daahirku waxa weeye mar hadduu laa ilah illa ku dhawaaqay inay ka dhab tahay ilaa wax laa ilaha illadaa buriya aynu ku arkayno daahirka noocaasana kuma burin karno shaki sida biluu isku badbaadinaya bila aanay ka dhab ahayn kuma burin karno waayo marka bima yakunu lkaafiru macsuuma dam qofkii gaalka ahaa marka hore muxuu ku noqonayaa mid dhiiggiisu ilaashanyi haye ka jawaabade su-aasha haye markaa ku dhawaaqistoo qura macsuumu dam ku noqon maayo ilaa aynu hubsanayno inay ka dhartay saasa ah. haye fadal صaxiix eeg cismaة الdam wاlmaal darajo qura maaha iska ilaaliya masalada fahm shuruuc iyo tamaam bay leedahay qofku in dhowrsoonaantii dhiiggiisii iyo maalkiisu dhowrsoonaa ay u bilaabanto waa qodob laba inay u dhamaystiranto marka الshuruuع في الcismة bima yaxsul bima yaxsul shuruucu fi lcisma in dhowrsoonaantii dhiigga iyo maalku ay u bilaabantaa maxay ku xaasilaysaa bimujarad الnudqi bilaa ilaha ilا اllah markuu laa ilaha ilaa sidaa ugu dhawaaqo waxaa u bilaabmaya waxaa u dhamaystirmay maaha iska ilaali waxaa u bilaabmaya cismaة الdam wاlmaal ma fahamtay mise waan ku celiya laa ilaaha illaa markuu ku dhawaaqo maxaa u bilaabmaya intaanu tukan soomin hawlo kale intaanu qaban intaan la hubsanoo la baarbaarin nacam bimujaradi nudqi bilaa ilaha illaa yashracu fi lcisma fii cismat dam walmaal waadix idan su ku weydiiya jawaabteedu maxay noqonaysaa laba midkood bay ahayd inaad tidhaahdo bilaa ilaha ila allah adoo ujeeda ashuruuc fi lcisma ama inaad su-aal igu soo celiso aad tidaahdo ma lmuraadu bilcisma ma ashuruuc fi lcisma ad ujeeda mise tamaam lcisma ad ujeeda ayib marka alcismatu lahaa arafaan qofku inuu noqdo mid dhiiggiisa iyo maalkiisuba ilaashan laba daraf bay leedahay alwalu waa shuruucun waa in dhowrsoonaantii dhiigga iyo maalku qofka ay u bilaabmaan oo u gudagalo bima yaxsulu dalik binuqi bilaa ilaha illa lah ninkanba ma wax kalu sameeyey laa ilaha illah buu ku dhawaaqay usaame kama yeelina waa dilay nebigu muxuu ku i aqataltahu bacda an qaala laa ila lah maada tafcalu bilaa ilaha illa ida jaءat ywma alqiyaama taas maxay daliil u tahy in laa ilaaha ila اllah qofka markuu ku dhawaaqa u bilaabmayso ashuruucu fi cismat اdami wاlmaal waadix ya rijaal marka waxaynu nihi alcismatu laha طarafaan shuruucu wayaxsulu biالnuطqi gudagalka iyo bilowga dhowrsoonaanta dhiigga iyo maalka qofku wuxuu ku xaasilaya in la ila ku dhawaaqo falaa yuqtal walaa yusba walaa yuqsamu maaluhu mar hadduu ku dhawaaqo lama dilayo maalkiisa lama qaybsanayo lama qafaalanayo darafka labaadna waa tamaamun ay tamaam lcisma waa in qofka dhowrsoonaantii dhiig iyo maalku ay u dhammaystirmaan wayaxsulu biiltizaamihi bilawaasim laa ilaha ila allah tamaamu lcisma inay cismadu u dhamaystiranta wuxuu ku xaasilayaa biltizaamihi bilawaasim laa ilah laa ilaha illa waxyaabihii ka laazimayey ee waajibinaysay qofku inuu la yimaado aadse ku xaasilaysaa eeg laa ila nin baa wuxuu hi laa ilaaha ila اllah marka hore laa ilah ma diidan buu ahaa intaasaynu ugu xukumayna inuu muslim yahay fayakuun macsuuma dam walmaal wlcird haddii marka horeba laa ilaha illada u ogolaa oo muxamedun rasuul uu diidanaa laa ilaha illada oo quri waxba u tari mayso muxamedun rasuul waa inuu ku dhawaaqo hadduu muxamedun rasuul ogolaa laakiin cumuum risaalati nabiy alayh isalatu salaam uu diidanaa waa inu ha laa ilaha ila اllah muxamedun rasuulu llahi ilى kaafat الnaas oo laa ilah maxamedun rasuulu llaahi waxba u tari mayso hadduu marka hore labadaba qirsanaa ee cumuum risaala uu diidanaa oo cumuum risaala wax tusinaya waa inuu ku dhawaaqo lihaada dadkan gaaladee soo islaamaya ashahaada sida loogu qabanayaa waxay ku xidhan tahay marka hore wuxuu ictiqaadkoodu ahaa warcad mata iska ilaaliya de markaa taas waay arrinta noocaas oo ah cismadu inay leedahay arafaan shuruucun wa tamaam xadiidkii ibnu cumar aynu akrinay bay ku xusantay umirtu an uqaatila annaas xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah marka waxaa lay amray dadka ina la dagaalamo ilaa goorman dagaalkaa wadayaa ilaa laa ilaha illaa ka odhanaya laa ilaha illa markay idhaahdaan khalaas dagaalka waa inan ka daaya hada shuruucu fi lcisma waa bilowgii taas maada qaala bacda dalik wayuqiimu الصalaa wayu'tu الzaka wa hada tamaam اlcism intaaya wixii kasii dambeeya waa maxay waa tamaam اlcism oo gaal buu ahaa waa shahaatay cismaة اdam wاlmaal wاlcirdi baa u bilaabantay intaa dabadeed ayaynu uhubsanaynaa waxaan leni tuko waa tukan maaya anu salaada dooni maayo buui khalaas cismadii u bilaabantay ku go-aysa weligiiba may u maalin buu laa ilaha illa yidhi la odhanaya ya soconaysa tamaamkeedii ayaa maqnaanaya waay ama sekadii buu ihi bixin maaniga waajib bay iguma hor waajib bay kugu tahy ilah aqimu salawaatu zaka maal aayadda u bilaabantay tanqata way go-aysa waadix ma waay wuxuu warajulu ninku idaa adhara alislaama islaamnimo markuu muujisto wajaba waxaa waajiba alkafu can in laga istaago oo alkafu can safki damihi wa akhdi maalihi wa intihaaki cirdihi ayaa waajiba taa maxaa la ihahdaa magaceed maxaa dhahda ashuruucu fi lcisma cismadii baa u bilaabantay biqowli laa ila lah bay ugu bilaabantay xataa yatabayana minhu ilaa uu ka caddaanayo ma yuhaalifu dalika laa ilah ilah buu ku dhawaaqay wax khilaafsan oo laa ilah ilah buu ku dhawaaqay ashuruucu fi lcisma u bilaabantay facala bacda dalika shirkan hal tatimu hadi lcisma am tanqaic way dhamaystiraysa way go-aysa way go-aysaa waanzl allahu ilahi wuxuu kusoo dejiyey fi dalika arrinkaa qowlahu uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum markaad safartaan fii sabiili illahi idinkoo jihaadaya fatabayanuu arrimaa u hubsada walaa taqulu ha ku odhanina liman alqaa ilaykum asalaam qofka idin salaamay lasta muuminan ha ku odhanina waad iska kaaga salaamaysaayee ama baqaa kuu geeye muumin matiida ku odhanina marka qisada usaame aayaddu kusoo degtay waa la yihi qisas kale waa la sheegay laakiin saxiixinka waxaa ku taalla ibnu cabaas inuu yihi annahu kaana rajulu fii ghunaymatin lahu walaxiqahu lmuslimuun nin baa xoolay ari yar watay dad muslimiina baa ka daba tegey fa qaala assalaamu calaykum waa qariino tusinaysa inuu yahay muslim soo ma faqataluuhu wastaaquu hanamahu way dileen arigiisina way kaxaysteen faanzla allahu ya ayuha aladiina aamanuu ida darabtu fi sabiil اllahi fatabayanu walaa taqulu liman alqى ilaykum الsalaam lasta mumina aayaddan macnaheeda in la fahmo aada bay muhiim u tahay ko waxay daliil u tahay sida sheekuba yihi ana man adhara alislaama sharca fi lcisma qofku markuu islaamnimo muujisto laa ilaha illa uu ku dhawaaqay ha ku muujisto ama waxyaabo kaloo calaamadaha muslimiinta lagu garta ka mida waajiba alkafu can dami wamaali wcirdi liannahu sharca bilcisma binuqihi bilaa ilaha illa aw biidhaarihi bima yadulu cala lislaam maslada ayaddani daliil bay utahay waxa kaloo ay daliil u tahay ana alcismata laa tatimu bidalika laa ilaha illa adaa ku dhawaaqay ama amaaradaa lagu arkay cismadu inaanay ku dhammaystirmahayn ee intaa dabadeed loo kuur galayo oo hadduu sameeyo laa la laa ilaha illa adu ku dhawaaqay wax burinaya ama ay caddaato inaanu ictiqaadsanayn oo tusaalahaan uu munaafiq yahay ama amru macluum min adiini bidaruurati uu juxuud iyo inkaar ku sameeyo laa tatimu lahu lcisma bal tanqaicu canhu lcisma alatii sharxa fiiha dhowrsoonaantii dhiig iyo maalkee u bilaabantay u dhamaystirmi ee way kala go-aysaa taana laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya fatabayanuu haddii bimujarad laa ilah ila inuu ku dhawaaqo cismadu ay ugu dhamaystirmayso ma faaidaة الtabayuni baعda dalika la socota uhubsashada faa'iidadeedu maxaa laga hubsanayaaba haddii laa ilaha illa ada uu ku dhawaaqay ay cisma taama ugu xaasilayso oo yakunu bidalika macsuuma اdami wاlmaal ilaa ywm اqiyaama tabayunka faaidadiisu waa maxay tabayunku laqi buu noqon laha soo ma tabayunka waxaa kusoo baxaya in cismadii u bilaabantay ay u dhamaystiranto iyo in cismadii u bilaabantay aanay dhamaystirmin faaiidis waa taas falaayatu tadulu waxay tusinaysaa calaa annahu yajibu inay waajibtahay alkafu can laga istaago watahabutu lana hubsado fain tabayana minhu hadduu ka caddaado bacda dalika markuu laa ila la ku dhawaaqay ee macsuum uu ku noqday dabadeed maa yukhaalifu islaam islaamku muujistay wax khilaafsan qutila waa la dili oo cismadii umay dhamaystirin liqowlihi waxaa u daliila qowlka ilaahay uu yihi fatabayanuu walow kaana hadduu ahaan lahaa qofkaa laa ila la ku dhawaaqay laa yuqtalu midaan la di walow kaana hadduu ahaan lahaa qofku laa yuqtalu midaan la dilayn idaa qaala hadduu yidhaahdaba lam yakun uma sugnaaden litahabuti hubsashada macna tahabut fatabayanuu iyo fatahabatu labada qiraa'aba waa jiraan aayaddan iyo aayadda ya ayuha اladiina amanu in jaءakum faasiqu binabayn fatabayinu ma isku macnaa tahabutki iyo tabayinku wanaag khilaaf bayn mufasiriin culamada qaar isku macna leyihin qaarna waxay leeyihiin atahabutu ablagu min atabayin marka xadiidka waad fahamteen nebigu alayh الsalaatu wasalaam cusaame wuxuu dilka ugu inkiray lأnnahu qatla rajula sharaca fi اlcisma walam yatabayan minhu ma yaqطcu canhu اlcisma waayo usaama wuxuu dilay nin dhowrsoonaantii dhiig iyo maalku ay u bilaabmeen laa ilaha laa ilaaha ilaada uu yidhi awgeed wax cismadaa iyo dhowrsoonaantaa ka jaraana aanay kasoo ifbixin aanay ka caddaan marka wuxuu daliilayahay qofku idaa sharaca fi lcisma inay cismadaas u soconayso xataa yatabayin xataa yadhara minhu maa yaqطacu canhu اlcisma oo laa ilaha illa adi cismada uu ku helay wax burinaya ilaa uu kasoo ifbaxo intaa lagu wadayo ay aayaddu daliiluta ayaa xadiidku daliilu yihi daliilu ma aha qof laa ilaha illaa ku dhawaaqay uma ataa bimaa yunaaqiduha oo dabeetana sameeyey wax burinaya in cismadii u bilaabantay ay iska sii soconayso oo naaqidka aan la ictibaarinahayn xadiidku daliilu maaha wakadalika saas oo kale buu yihi alxadiiu laakharu xadiidka kale oo ah iyo amaal xadiia lamidka macnahu macnihiisu waxa wey maa dakarna waxa aynu sheegno ah ana man adhara islaama qofka islaamnimo muujistiya watawxiida wajaba waxa waajiba alkafu canhu in laga istaago daadinta dhiiggiisa iyo qaadashada maalkiisa ilaa an yatabayana minhu ilaa uu kasoo ifbaxayu ka muuqanayo maa yunaaqidu dalika ee macnuhu ma aha wuxuu doonayaba ha sameeye mar hadduu laa ilaha illa ku dhawaaqay weligiiba waa macsuum dam walmaal macnu saasi ee xadiidkan waxay tusinaysaa un anahu yashracu fi lcismati biidhaari islaam qofku inay u bilaabmayso cismadii markuu islaamnimo muujisto intaa dabadeedna arrinkiisa loo hubsanayo hubsashadaana laba midkood baa kusoo baxaya inaanu la iman wax islaamnimadaa buriyey oo cismadaa u dhammaystiranto ama wax dhiiggiisa in la daadiyo banaynaya inaanu la iman walow yaan la gaalaysiinba oo cusmada u dhamaystiranto iyo inuu hubsashada ay ku soo baxdo inuu intaa dabadeed sameeyey wax gaalaysiintiisa banaynaya islaamnimadiisi burinaya ama dilkiisa banaynaya oo markaa cismada ay ka kala godo waadix ya rijaal warkaas macadi maxaa u daliila taas baa laydin odhan karaa dee waxaa u daliila axaadiian riwaayaadka axaadiian lafteeda kusoo qeyb kusoo arooray sooma xataa yashhadu an laa ilaha ila allah iyo ilaa bia ilaa bixaqiha ah. iyo waxa weeyaan de quyuuda kale ee lamidka ybtai bidalika wajh allah wakafara bima yucbadu min dun illah quyuuddaasaa taa qaacidada markaa muhimka halkan inooga soo baxday maxay noqotay waxay noqotay ana man adhara slaama wajaba alkafu canh qofka islaamnimo muujista inay waajib tahay in daadinta dhiiggiisa iyo qaadashada maalkiisa iyo cirdigiisa in wax laga sheego in laga istaago oo laga haystaa inay waajib tahay waayo yaa tacliilin kara waayo aye nacam ninka hore wey adiga adiga fadhiisani sheek sheekan kaa soo horeeya adiga maha haye liannahu sharca fi lcisma tacliilku waa kaas mar hadduu islaamnimo muujistay maxaa u bilaabmay alcisma ilaa goormay cismadaasi soconaysa ana man adhara islaama wajaba alkafu canh xataa yadhara minhu maa yunaaqid dalika ilaa wax islaamnimadaa uu muujistay burinaya uu kala imanayo wax islaamnimadaa uu muujistay burinaya hadduu la yimaado inqaacat canhu lcisma haddii kalena tamat lahu alcisma masladaas maydin caddaata wuxuu yihi wadaliil waxaa u daliila calaa hada arrinkaan sheegnay waa afraad arrinkan sheegnaya maxay ah in xadiidka usaame iyo axaadiidta kaleba macnaheedu uu yahay qofkii islaamnimo muujistay inuu cismadii ay u bilaabantay laakiin intaa dabadeed hadday caddaato wax islaamnimada burinaya inuu sameeyey cismadaas inaanay sii soconahayn ahayn ma fahamteen wuxuu leey waxa u daliila wdaliilu calaa haada arrinka waxa udaliil arrinkee arrinkaa ana man adhara alislaama wajaba kafu can xataa yatabayana minhu maa yunaaqidu dalik faida dahara minhu maa yunaaqidu dalika inqaطcat canhu lcisma waxukmi calayhi bima yastaxiqu min kufri waqatli waxa u daliila waa wejiga afraade ana rasuul اlahi salى اlahu alيه wasalam rasuulka ilah aladii kaasoo qaala yihi qataltu miyaad dishay usaama bacda ma qaala laa ilaha ila اllah wa qaala yihi umirtu an uqatila الnaas xata yaqulu la ilaha ila اllah huwa aladii kii weeyaan qaala yihi fi lkhawaariji khawaarij maruu ka hadlayay aynamaa laqiitumuum faqtuluun meel kastoo aad ku aragtaan nimankaa laaya marka labada xadiid ma iska hor imanaya khawaarij laa ilaha illa waa leeyihi maxamed rasuullah waa leeyihi cismadu way u bilaabantay haddana rasuulku wuxuu leeyahay meel kastood ku aragtaanba dila lain adragtum haddaan gaadho qoladaas oon soo gaadhino laaqtulanahum waan dili doona qatla reer caad ilaahay siduu u laayay baan u layn doonaa buhi nabig ala sla maca kownihim iyadoo lala qabo inay ahaayeen min akar اnaas dadka kuwa u badan kuwa kamida cibaadatan xagga cibaadada iyo watahliilan xataa ina saxaabata ilaa axaabadu suu nebigu sheegay yaxqiluuna ay yaraysanayeen anfusahum nafahooda cindahum agtooda manaa xagga cibaadada taqiluuna salaatakum aa salaatihim waqiraatakum aa qiraatihim wahum khawaarijtu tacalamuu waa barteen alcilma min asaxaabati bay ka barteen falam tanfachum laa ilaha laa ilah illa may anficin marka nusad kale waxaa ku taalla falam tamnachum nusadaa falam tamnachum waa waadix yani laa ilaha illaa dhiigooda in la daadiyo may diidin liannahum atow bimaa yuujibu qatlahum wax cismadii ka dulqaado oo dilkooda sababa ayay sameeyeen falam tanfachum haddii la looma jeedo sinaba umay anficin ee waxaa loo jeedaa falam tanfachum ay fii cismati damihim xagga dhiig ilaalinta laa ilaha illa adi may anficin iyagoo laa ilaha illa adii leh ayaa haddana dhiigoodii in la daadiyo nebigu alayh isalatu salaam uu baneeyey walaa karat cibaadati cibaada badnaantiina may anficin wala dicaa islaamnimada sheeganayna may anficin lamaa dahara minhu markii uu kasoo ifbaxay mukhalafatu shariica markaa tan waxay ku binaysan tahay in la yidhaahdo alkhawaariju waa muslimiin khawaarijta arrimo kale oo kufriga aan la iman wlilimaami axmeda raximah llah riwaayataani fi dalik riwaayad le khawaarijtu waa kufaar iyo riwaayadle waa muslimiin akaru ahlilcilmina waxay leeyihin khawaarijtu waa muslimiin qolooyin kale markaa waa gaalo waxay deliishanayaan xadiidka yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min aramiy oo leebku waxaa lagu ganay siduu uga dhex baxo intuu xaggaa ka galo xagga kale uga baxo uu ka faaruqo ayay islaamnimadii uga faaruqayaan bimacnaa waa kufaar saasay yidhahdeen ahlucilmiguse waxay u badan yihiin culimada takfiirkooda ku tagtay xataa bukhaari baa kamida ah. culimadu waxay u badan yihiin jamaahiir اlculamaa inaanay kufaar waxaanay deliishanayaan mucaamalat saxaabati lahum say saxaabadu ula dhaqmeen asaxaabatu lam yucaamiluu mucaamalat اlmurtadiina fii qitaalihim saxabadu markay la dagaalamayeen khawaarijta ulamay dhaqmin siday ula dhaqmayeen kuwii diinta ka baxee murtadiinta ah ولهذا شhيkh الإسلام بن تيمية رحimه الله taعالى نqل في minhاaج السuنة اتفاq الصحاaبة عalى cadم تكفيirihim wuxuu ku soo raray minhaaج الsunaha inay صaxaabadu isku waafaqeen inaan la gaalaysin marka khawaarijta iyagoon gaalo ahayn oo laa ilaaha ila allah ku dhawaaqayo cibaado badnaa nebigu ku sifeeyo islaamnimo muujisanaya ayuu haddana rasuulku dilkooda baneeyey markaa taasi maxay daliil u tahay ana laa ilaha ila اllah laa tamnacu min alqatli calى اlabad laa ilaha ila اllah inaanay qofkaa ku dhawaaqay dilkiisa mancinayn lilabad laa ilaha ila lah adigoo weliba aan ka burin inuu dilkiisu banaanaanayo qisaasan buu banaanaan karaa khawaarijta wuxuu banaanaan karaa waxa weeyaan kuwii waxa weyaan muxaaribiinta ahaa alfia albaaqiya oo dagaalkeedii la baneeyey xuduudda qaarkood sida waxawey athayib zani laa ilaha illa waa leeyahay haddana laa lam tamnac min qatli lannu sabab kaleoo dilkiisa waajibinaysa ayuu la yimi la idhaahdo waa kufaar nimanka la idhaha khawaarijta dee kufaar laa ilaha ilaa la ahaayeen soo ma marka laa ilaha ilaadii ay ku dhawaaqaya lam tamnac min takfiirihim iyaduna waabay nooga sii fiican tahayba <laughs> laa ilaha ay ku dhawaaqayeen haddaad tiraa khawaarijtu waa kufaar laa ilaha ilaadii ku dhawaaqayeen gaalaysiintooda may diidin soo warcad maa wakadalika saasoo kale maa dakarnaa wixii aynu hore u sheegno min qitaali lyahuud qitaali saxaabati bani xaniifa oo labaduba laa ilah illa bay ku dhawaaqayeen laa ilaha illadaasina may diidin dilkooda markaa usaame sababtaa nebigu ugu inkiray dilka ninkaa ma aha inuu ninkaasi la ilah illa ku dhawaaqa oo qura wuxu kalu doonayabaa sameeyey ee sababta uu dilka ugu inkiray waxa weeye inuu la ilaha illa ku dhawaaqay walam yati bima yanqudha aw yuujibu qatlahu wax laa ilaha illaa buriya ama dilkiisa sababana aanu samayn wakadalika saasoo kale arahda wuxuu doonay sal allahu alay wasalam an yaqzu waa la socdo araada wuxuu doonay sal اlahu alay wasalam an inuu ku dulo bani lmusaliq qabiiladii la jiray lama ahbarahu markuu ugu waramay rajulu nin anahum iyagu manacu aka inay sakada bixinteedii diideen xataa anzl llahu ilaa ilahay uu soo dejiya ya aladiina aamanuu in jaakum faasiqu binabayin fatabayanu muminiinta in jaakum hadduu idin yimaado faasiqun mid faasiqi binabayn war uu idinla yimaado fatabayanuu warkiisa u hubsada oo cid looga qaateenoo warkaa la warisay haddaad heshaan aqbala haddii kalena tawaqafu can qabuuli khabarihi warkiisa aqbalkiisa ka istaaga an tusiibu lianlaa tusiibuu si aydaan u dhibaatayn qowman qowm bijahaalatin jahli sababtii oo fa tusbixuu markaa arrinkaa sababtii aada ahaataan calaa maa facaltum waxii aada samayseen naadimiina kuwa ka murugoonaya wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa mid been ka sameeyey buu ahaa markaa qoladii laa ilaha illa waa lahaayeen nebiga waxaa loo soo sheegay inay sekadii diideen o dhahay anagu seke bixi mayno nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu u diyaargaroobay u tabaamushaystay bal uu u baxayba inuu la soo dagaalamo binaan calaa khabri rajul warka ninka isagoo wax ku dhisay markaa taasi maxay daliil u tahay ana laa ilaaha ila اllah laa tamnacu min qatli saaxibiha calى اliطlaaq laa ilaha illa qofka ku dhawaaqay dilkiisa inaanay mar walba mamnuuc ka dhigahayn oo qofkii laa ilaha illa isagoo le la dili karo laakiin goorma idaa ataa bima yuujibu dalika hadduu la yimaado wax dilkiisa sharcan banaynaya oo caqiidaa ama qowla ama ficla war cad maa qisadana waxay ku jirtaa fi musnadi alimaami axmed raximah llah bisanadi صaxaxahu sheikh اlalbaniyu fi صaxiix juska toddobaad saxda laba boqol saddexiyo soddon culimada xadiidka qaarkood oo ka hadlayana waan arkay asaaniid bay leedahay qisadani laa yakluu sanadu minhaa dacfa oo markaa dacfi ka maran ku jirin sheikhulalbani bimajmuuciha markaa ku saxiixiyey culimada qaarkood daciif bay dhahdeen qisadani waxaa kaloo taa raaca sheekh albani oo bimajmuc durq inuu ku saxiixiyey ana almufasiriina tawaaraduu cala dalika kitaab tafsiiro kastoo aad furtaa wuxuu sheegaya aayaddan inay kusoo degtay qisada saxaabigaas iyagoo soo socda ayay ka hor yimaadeen dabeetana waa baqay male way ku dilayaan buu is yidhi wuu soo noqo war maxaa dhahay sekadii meede rasuulka ila sekadiina bixiyeen waa diideen marka culimada qisada daciifinaya waxay leeyihiin aayaddu waxay nasgaraysay qofka nebiga warka u keenay inuu faasiq ahaa in jaakum faasiqun binabayin fatabayanu صaxaabina markaa fisqi layskagama xukumi karo halkaas mariyo fakulu haadaa buuli kan dhammaantii madkuurkaa dhammaantii oo adilada ah oo kasoo bilow nabigu alayh salaatu wasalaam inuu khawaarij dilkooda uu ku hamiyey ummadana amray inuu yuhuud la dagaalamay saxaabada reer banu xaniife la dagaalameen inuu doonay reer banu musaliq reer bani musaliq inuu ku duulo kullu hada kullu hada almadkuur waxaa lasoo sheegay o dhan yadullu wuxuu tusinayaa calaa ana muraada nabiyi sal la alay slam nabiga ujeedadiisu fi axaadiid uu uga jeedo alatii ixtajuu biha xadiista ay daliishaday maa dakarna inay maa dakarnayo maxay ah macnaha axaadii aye may macnaha axaadiia laga hadlaya qataltu bacda ma qaala laa ilaha illa lah amirtu an uqaatila الnaas xataa yaqulu laa ilaha ila اllah in qaacidadii xusuuso qaacidan sheegay arrintaa kuu soo koobta macnaha axaadiiu waa maxay waa qaacidadii ha la aye nacam wajib alkaf can xataa yatabayana minhu ma yunaaqidu dalik صaxiix taas macnaha axaadiiu waa kaas fakul hada yadul calى ana muraad الnabiy fi اaxaadiiث alati yaxtaju biha ma dakarna oo ah ana man adhara اlإslaama wajaba اlkafu canhu xatى yadhara minhu ma yunaaqidu dalik macnaha axaadiiu waa intaasu qofka islaamnimo muujista iyo aayaddiiba qofka islaamnimo muujista islaamnimadaasi cismay siinaysaa cismaa u bilaabmaysa oo in iyo maalkiisa iyo intaba laga istaago ayaa waajib ilaa weligeed miyaa wuxuu doonaa sameeye miyaa ilaa wax arintaa buriyaa cismadaa buriyaa uu kasoo ifbaxayo waxaasina muxuu noqon karaa naaqid min nawaaqid islaam oo islaamnimadiisiiba buriyay ama wuxuu noqon karaa muujib lilqatl wain lam yakun naaqidan lilislaam wax dilkiisa sababaya sharcan sida qisaas xad iyo wax lamida islaamnimadiisba yaana burini warkaasi macadii kayfa yujmacu bayna alxadiid umirtu an uqaatil annaas xataa yashhadu an laa ila beyna aayat laa ikraha fi اddiin xadiidkan waxaa ku jirta in islaamnimada lagu khasbayo laysa fi xadiidi dalik dee xadiidka ku jira in islaamnimada lagu khasbaya ayadda iska hor iman lahayn laa ikraha fi diin xadiidka waxaa ku jira uun in loola dagaalamayo ilaa ay ka islaamayaan wa maca hada alxadiidu mukhasas biadila ukhra xadiidka adilo kalaa khasistay oo culimada usuulku waxay tusaale uga dhigaan xadiid ay aayadi khasistay marka ayaa garanaya xadiidkan aayad khasistay oo tilmaamaysa qofkii oo gaal islaamin in dagaalkiiyo dilkaba laga daaya waajib noqonayso nimaan hore u jawaabi jirin baan rabaaye nimaan hore u jawaabi jirin nimaan hore u jawaabi jirin nimaan hore u jawaabi jirin ukuma adu goorma timi dawladda goorma timi adu ya maad joogta xagga dambe ad geli jirta xagga dambe in la gala ceebtaasay leedahay soo mogid hataa macallinka isbaran maysaan <laughs> adoo weligaa fadhiya baa lagu odhanaya goormata haye haye haasha tafadal adiga adiga xaggaa ah ha eegin adiga wey iyo koofiyadda xidhan iga ka dambeeya waad xagga dambe ha ah eegin waa adiga laftaada haye haye wade walaa yadiinuuna diin alxaq haye wad weli maad gaadhin xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saagiruun marka aayadda